بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدna علما qال الإmام أbو عبد اللh محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bab الlcاn wuxuu ku saabsan yahay allacaan qofka lacanada badan lacanada badan dadka lacanada waa waxyaalaha aadaabta aan wanaagsanayn ee shareecadeena ay xarimtay ay reebtay buu ka mid yahay lacanada qof inaad si cayntiisa ah xataa gaal aada lacanad aada ku tuurto sifo guud waa la lacanadi karaa qur-aanka kariimka ilaahay waa lacanaday marka si caama waad u lacani kartaa lacnat ullahi cala alaalimiin iyo cala alkaadibiin iyo laakiin hebel mucayana ah inaad tirahda lacnad kugu dhacday ma fiicna waxaan arki doonaa xataa gaalada in la habaaro oo la cacaayo inaynan wanaagsanayn in loo duceeyo oo mucaamalo wanaagsan loo muujiyaa ka fiican wixii markaa xarbi ahoo dagaal inaga dhexeeyo waa masalo kale laakiin muhimadda qofka muslimkaa ah uu mar walbaba uu inuu siiyo ay tahay waa inuu ka murgo ummaddan islaamnimadeeda iyo iimaanka iyo hagaageeda inuu ka murgo oo waxba una ku tiiganin gaalnimadiisi iyo dembigiisa inuu ilaahay subxaanahu tacaala hidaayo siiyo mar walbaba lala jeclaado raxmadaasaa nabigeena loo soo diray calayhi salaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin buu ilahay ilahi subxaanahu wa tacaala qala xadaثna سacيid بn abi maryam qala akhbarana mحamed بn jaعfari qala akhbaranii zayd بn aslm alcadawi mawlaahum can umi darda can abi darda radia allahu canhu saxaabi jaliil weeyaane umu dardadan hadda waa suqradii waa taabiciyad midda yareed weeyaan umu darda alkubraa oo khayro la dhahay umu darda suqra ayaa jirta marka midan waa umudarda suqra zayd bnu aslama soo gaarin midda weyn can abi darda cuwaymir alcijlaani radia allahu canhu wa qaala wuxuu yihi qaala anabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabiga wuxuu yihi ina alacaaniina kuwa lacanada badan ee wax lacanada ee lacanad kugu dhacday dhaha laa yakuunuuna ma noqdaan yowma alqiyaama maalinta qiyaama shuhadaa kuwa makhraati ah walaa shufacaara ma noqdaan kuwa erga ah oo shuhada ayaa jirto oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu kamid yahay dadka ku makraati kici doona ummadda iyo ummadihii hore qof walbana shahiid iyo qof ku makraati kaca ayuu leeyahay ummadeena nabi maxamed alayhi salaatu wasalaamna ummadihii hore wakadalika jacalnaakum ummatan wasada litakunuu shuhadaa cala annaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam isaguna marag buu ahaa qof walba qof buu kumaraati kici doonaa waxaan malagtooda la aqbalaynin oo haddee ah faasiqiin ah faasiqna makhraatigiisa lama aqbalo dadka lacanada badan laa yakuunuuna yowma alqiyaama shuhadaa walaa shufacaa ma noqdaan kuwa shafeeco oo ergeeya oo dadka ambiyada iyo saalixiinta iyo awliyada iyo way shafeecayeen ilaahay markuu ka aqbala subxaana wa tacala u idmo qofka loo shafeecina u ogolaado shafaacada way jirtaa laakiin waxaan ku jirin oon shafeecaynin kuwa lacanada badan iyaguna maxruumiin waay waxaa laga hoojiyey darajadaasi shuhadada iyo darajadaa shufacada waxaa kaloo shuhada la yihahdaa dadka ku shahiiday fi sabiil illaah iyo kuwa iyaguna shahiidul aakharada la yihaahdo ma soo galaan kuwa lacanada badan darajadaas ma helayaan qofka hadduu lacnad badnaa walow sifada ha ku dhintee ma gaarayo darajada iyada oo la siin maayo xadiidku saxiix weeyaanoo fi saxiixi eh, muslim oo ku sugan yahay qaala xadathana cabdاlcaziiz ibn cabdillaah alweysi qaala xadathana sulayman bn bilaal can alcalaa ibn cabdiraxman an abiy cabdiraxman can abi hureyra radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala اllahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yihi laa yanbaqii ma haboona lisidiiqi run badane an yakuuna inuu noqdo lacaanan lacanad badane qofka sidiiqa ah abubakar sidiiq oo kale iyo dadka sidiiqiinta la yidhaahdo inay lacaanad bataan oo dadka lacanadaan oo caayaan ma fiicna mana haboona muuminiinto dhanna sidiiqiin waa lagu tilmaami karaayo waladiina aamanuu billahi wa ulaaika hum sidiiquuna bu ilahi ilahi subxana wa tacaala muuminiinta ayaa sidiiqiin marka qof muumina inuu lacaan noqdo ma fiicna saas wey macnaha saxiix wey xadiidka qala xadathana mxamed bin yusuf alfiryaabi qala xadathana sufyaan athawri an alcma sulayman an abi dhabyaan can xudayfata bn lyaman radia allahu canhu qaala maa talaacana qowmu qat dad isma lacanadaan weligood ilaa xuqa calayhim waxaa korkooda lagu ridaa oo lagu soo dejiyaa allacnatu lacanad xuqa ee nuzila calayhim waxaa loo loo loo xaqiiqi yan waxaa u waajibta xuqada waa la dhihi karaa yani waxaa u waajibaysa oo lagu laaziminaya lacanad calayhim lacna xuqa ee nazla calayhim korkooda waxaa ku dega lacna cad ba ku degaysa xadiidkuna saxiix isnaad wey baaban wuxuu ku saabsan yahay man lacana cabda addoonkiisa qofkii lacanado faactaqahu xoreeyadeena lacanadaas waa dembi weyn oo kabiir xoreyntaa marka dembiga waxaa lagu dhaafay bay kamid tahay oo xasanaadka mar walbaba sayaadkaa lagu dhaafaa qaala xadathana axmed binu yacqoob qala xadathana yaziid bn miqdaam ibnu shurayxin can abiihi can jadihi qaal akhbaratnii caaishatu waa i waranta radia allahu canha ana abaa bakrin lacana abu bakr sidiiq lacana bacda raqiiqihi addoomihiisa qaar kamiduu lacanaday faqaala nabiyu hada yadulu calaa ana asaxaaba saxaabatu rasuuli llahi laysuu macsuumiin waxbaa ka dhadhici jiray laakiin khayru nnaas bay ahaayeen dadku ugu khayr badan gaaraan abu bakr sidiiq radia allahu canhu wixii markaa ka dhacana toobad nasuuxa ah iyo kafaara gud bay la imaan jireen oo lagu dhaafi jiray abubakr lacana bacda raqiiqi buu lacanaday lacnadayoo faqaala nabiyu sal slam baa wuxuu ku yihi yaa aba bakrin allacaanuuna wasidiiquun ma kuwa lacanada badan iyo kuwa sidiiqiinta ah labada wasfi miyaad u dhaxayni oo ku ku kulmi kala ma dhici karto warabilkac baa ku dhaatay inaad sidiiq la noqoto oo wasfigaa ilaahay ku siiyey kuwa runta badan ee nabiga moxamed alayh salaam rumeeyey ee ereygogadana runta ku sheega ee yaqiintaas ilaahay geliyey haddana inaad lacanad iyo cay aad afkaada usoo marmaro wax dhici kara ma ah kala warabbilkacban ku dhaarte maratayni o halaatan buu ku celceliyey nabigu faactaqa abubakar baa wuxuu xoreeyey yowmaid maalinta bacda raqiiqi addoomihiisa qaar buu xoreeyey oo uma jaaa nabiya nabigu u yimid calayhi salaam faqaala laa acuudu u noqon maayo nabi allow mar damba u noqon maayo intuu kafaara gud la yimid oo addoon xoreeyey ayuu haddana ka nidaamooday nabiga alayh salaam wuxuu leeyahay tarbiyadaadii wanaagsaneed yana ka halaabin wey lacnada iyo waxaa iska ilaali laa acuudu ku noqon maayo mar dambe saxiix weeyaan xadiidku ibn abi dunya fi samt wlbayhaqiyi fi shucab kusoo saareen baabu talaacuni wuxuu ku saabsan yahay in la lacanado bilacnat illahi ilaahay lacanadiisa wa biqadab illahi carada ilaahi wa binaari naar qofka lagu habaaro lacanad kugu dhacday iyo caro ilaahay kugu dhacday iyo naarti gal iyo in la yiraahdo arayadaas laska ilaaliyo laska dhowro oo habaarna way noqonaysaa waana hadal aad iyo aad uqalafsan uxun wey xadathana muslim ibn ibrahim qaala xadathana hishaam can qataada an alxasani can samura ibn jundabi radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu yihi laa talaacanuu ha islacnadina bilacnati illahi lacnat ilaahi oo naxariista ilaahay kaa dheeraatay bay ka dhigantay naxariista ilaahay kaa dheeraatay sida ibliis iyo shaydaan iyo kuwaasaa lacanad ku dhacday marka ha islacanadinoo laa tatalaacanuu ha isku lacanadina bilacnati lacnat ilaahi walaa bigadab illaahi carada ilaahay cara ilaahay kugu dhacda hasdhehina walaa binaari naarna ha isku habaarinoo naarta gal iyo hasdhehina fi riwaaya walaa bijahanama jahanama isku habaarina jahanama ilaahay laga magan galo ina cadaaba kaana garaama iska ilaahay subxaana watacala laga magan galo la rabo ha isku habaarina xasanu likaydi wey xadiidku baabu wuxuu ku saabsan yaha calulkaafiri gaalkii oo la lacanado isaguna mucayan iyo qabiil mucayan oo gaala ih iyo shasi gaar ahoo hebel la yidhaahda iyo ma banaana in la yiraahdo la lacanado laakiin guud ahaan waصfigooda iyo tilmaantaas haalimiin iyo kaafiriin iyo waa la lacanadi karaa qaala xadathana muxamedu qaala qaala cabdullahi bnu muxamedin wuxuu yihi xadathana marwan ibnu mucaawiya xadathana yaziid can abi xaazim can abi hurayra qaal qiila waxaa le ya rasuul allah rasuul allah udcu llaha cala lmushrikiin gaalada ilaahay u bari ha baabi'iye qaala wuxuu yihi inii lam ubcah layma soo dirin lacaanan xaalana mid lacanad badan walaakin bucudtu waxaa laila soo saaray raxmata naxariis naxariis araxmat lmuhda ayuu ahaa nabiga alay salam naxariis ilaahay soo hadiyeeyey oo ilaahay soo diray oo caalamka oo dhan gaal iyo muslima naxariis u ah buu ahaa nabiga aleyh salaatu wasalaam marka inay dadka naxariis helaan oo janno helaan oo gaalku uu soo islaamo oo taasuu nabigu alayh salaam xataa naftiisa ka hormariyey markay dhibaato badan intay u geysteen ay saareen oo la yihi waxaan ku dhibay aan halaagno oon buurahanba ku baabi'ino maya bu nabiga alayh salaam waxaan rajaynayaa hatii kuwan la kari waayo xataa caruurtooda inuu ilaahay kuwa muminiino ilaahay waxidayo u kasoo saaro ila haddii la baabi'iyo caruur kasoo baxaysa iyo farac ma yeelanayaan marka saasuu nabiga ahaa alayhi salaatu wasalaam inii lam ubcad lacaanan walaakin bucuthtu waxaa la iisoo diray raxmata naxariis saasuu nabiga sal la slm xadidku saxiix weeyaan yaziidkana waa yaziid bnu kaysaan weeye yaziid bnu kaysaan oo hiqa ah mhm. ama maxamedka sheikh lbukhaari in badan baa soo maray maxamed maxaamedyo fara badan baa ka kawari ka wariya bukhaari maxamed ibnu salaam iyo maxamed ibnu muxuu ahaa muthana iyo maxamed ibnu bashaar iyo maxaamedyo badan buu ka wariya intaba hiqaad weeya marka garashadoodaas waba hadda dhib weyn uguma hayso lakin kan hadda kumuu noqday ibnu shihaabi maxamed ibnu shayba abu abubakr wey marka waa abubakr abubakr ibn abi shayba ninka maxamed bin ibrahim saxiix wa ku ka marka bukhaari maxamedkiisa de isaga laga sii cabsan maayo ama daciif nooga badan yaha la dhihi maayo qaala alimaamu raximah llah baabu namaam ma namaamka midka la yihaahdo annamaam waa midka wararka iyo dadka isku kala geeya oo naqlu akhbaar calaa wajhi ifsaad in wararka dadka loo kala qaado waxyo dadka lagu fasahaadinayo oo hebel baa saa ku yiri hebel baa saa lahaa iyo in la iska taasaa waxaa la dhahaa namaan baa la dhahaa waa dembi weyn oo kabiiro ah waxaynu kamid yahay aafaat lisaan cudurada carabka ka dhaca ee lagu aafoobo lagu halaagsamo ayay kamid tahay dadka laisku dirdiro qala xadathana mحamedu qala xadathana abu nucaym alfadl qala xadathana sufyan athawr an mansur an ibrahim الnakع an hamaam ibn munabih qaal kuna maca xudayfa xudayfat ibn lyaman radia allahu canhuma laba saxaabi oo weeyaan abiya isagaba faqiila lahu kunaa maca xudayfa la joogno faqiila lahu waxaa lagu yihi ina rajula nin yaa yarfacu xadiida warka wuxuu u gudbiyaa ilaa cuhmaana cuhmaan cuhmaan oo amiir lmuminiin markaa ah oo khaliif ah yaa looga baqayaa oo leeyahay ninkan cuhmaan buu wararka ugeeya faqala ma faqaala xudayfa wuxuu yihi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh laa yadkhulu jana ma gala qataat qataat iyo namaam waa isku mid ah, midka namaamka ee dadka isku dirdira ma galo waxaa markaa kasii xun inuu namaam qofku yahay warka uu dadka ku diro haddana uu jaasus yahay oo dadkaasi warka u gudbinaya nin eh, dadka wax yeelaya oo qofkaasi warkiisa la sheegaya dhibaato loo geysan karo inuu weliba ugudbiyo taasaa sii xun weliba namaamka in fasaadka iyo dadka qulubtooda isku dhacaan oo isnacaan oo cadaawad dhexdooda la geliyana ayaduna waa sii xuntaa iyaduna waa kii nabiga ku tilmaamay alayh salaatu wasalaam hiy alxaaliqa laa qawlu taxriqu shacra walaakinaha taxriqu diin buu yihi Ah, waxay xiraysaa diintay baabiinaysaa bu nabi sala allah aleyh wasalam namaamka qofkaan namaamka ana waxyaalaha u weyn ee lagaga adkaan karo waa inaan la rumaysanin oo maxaa yeele waa faasiq wey faasiqna <clears throat> injaakum faasiqun binaba fatabayanuu inaan warkiisa la qaadanin wey oon la qaadanin in qofkaa uu warka kaaga keenana aadan waxba cogdad loo qaadin oo hebel baa saa kugu lahaa marki yidhaahdo de haddaad cogdad uqaado adigana dembi baa sii gelaysaa iskaba cafiba iskaba saabaxba qaar salafka kamid a ah saasay ahayn nin baa hebel baa saa kugu lahaa markaasu wuxuu dhihi jiray ilaahay waan ku dhaartay shaydaan waan ka cabsiinaya wan waan ka cadhaysiinaya waan ka cadhaysiini allahuma kfir liakhi qofkii wax looga soo sheegay buu le ilah u dambi dhaaf duco baa ugu bedelayba shaydanku waan ka cadhaysiin buu le xasan basrina waxaa laga soo wariyay inuu yihi markii qof loo sheegay hebel baa wax kaa sheegaya amaa wajada shaydaanu rasuulan hayraka buu ku yihi amaa wajada shaydaanu rasuulan hayraka shaydaan ma waayo qof aan adi ahayn inuu soo dirsado qof aan adi ahayn oo rasuula uu soo dirsada ma waaye ayuu dhahay ayib laa yadkhulu jana janna ma galo qataat marka weliba xadiidkaasi xudayfa bnu yamaan ninkii asaga ahaye ladhlahaa warkuu gudbiyaa yuu maqashiyey korba ugu qaaday ha maqlu yiri darsigii markuu soo fadhiistay xadiidku saxiixeyn kusi buhari muslim kusuga labadaba qala xadathana mحamedu qala xadathana msddu qala xadathana bishr bn mfadli qala xadathana cabdالlah bn cثman bn khuhaym an shahr bn xawshab an asma binti yaziid qaalat waxay tiri qaala nabiyu sala اlahu alيه wasalam nabig wuxuu yhi alaa akhbirkum ma inii sheegaa bikhiyaarikum khiyaartiin dadka khiyaarta ma inii sheegaa hebel waa khiyaar iyo dadka khiyaarta khiyaar yaa la dhahaa ma inii sheegaa qaaluu waxay dhaheen saxaabadu balaa noo sheeg nabi allow qaala nabig wuxuu yihi aladii waa kuwa idaa ru-uu marka la arko dukira allahu ilaahay la xasuusto marki ilahay ayaga la arko dadka ilahay lagu xasuusto oo ilaahay la xuso ayaa waxaa la dhahaa khiyaar <coughs> oo dadka wanaagsan ee ehlulkhayrka ehlulfadliga ah ee wanaag iyo khayr un laga maqlo aragoodaa iyo muuqaalkoodaa isaaba khayr lagu xasuusani oo haddii la arko naseexadiisii wacdigiisii cabsidiisii taqwadiisii ayaa ilaahay lagu xasuusano markaas hadeena wanaagii ayaa lagu lagu garanayaa idaa ru marka la arko dukira allahu ilaahay baa la xusayaa oo lagu xasuusan afalaa ukhbirukum inii sheega bishiraarikum shiraarikum kuwiina ugu shar badan ee ashraarta ama inii sheegaa waa did akhyaar akhyaarta kasoo jeeda kasoo horjeeda qaaluu balaa noo sheeg qaal wuxuu almashaauna waa kuwa socodka badan binamiima hudud baa dhahaa iyo ruufyaan iyo kuwa dadka isku dirdira ee socodka badane binamiima namiimad u socda mar walbaba war un wadaan hebel baa saa kuwa hebel baa igu soo socda hebel baa saas waliba madaxda dadka madaxda warar ugeynaya markay utagaan war un sii gudbin markaas qalbi xumay iyo cadaawad iyo dhibaato iyo racyadi iyo mujtamacii u rabay inuu wanaag iyo qalbi wanaag wax ugu maamulo mar walbaba deenna hebel baa igu taagan hebel baa ka soo horjeeda waxaas isagana ku mashquuli namaamka ka dambeeya namaamka ka dambeeya wararka gudbiye ee faafiya haddana waxayba samaysteen meelo lagu faafiya wararkii oo wax allaala wixii dhacaba loo gudbinayo oo waagii hore laba qof haddii wax isdhahaan intaa uun agtooda joogto un baa kala jiidi jirtay laakiin hadda labadii wax isgaarsiisa ama wax istiraahda ama iscaayda ama qofka qof wax ka sheega adduunka o dhan baa lagu faafin waan arki doona xadiid cali radia allahu canhu ardaa qaala almashaauuna binamiima kuwa namiimada u socodka badan almufsiduuna fasahaadiya bayna alaxibati dadka isjeclaa dhexdooda albaaquuna dalba alburaa dadka beriga ah alcanata xumaan iyo zini iyo faaxisha ku dalba oo ka raadiya albaaquun yadlubuun waxay dalbaayaan oy raaraadin alburaa dadka buraada ahee beriga aheen xumaan lahayn cafiifkae dhowrsoon y waxay u dalbaayaan u raaraadinayaan alcanad faaxishe iyo zine iyo wax buu raadin oo hebel miya hebel ma fiican hebel saas waxbaan ku aragnay waxaasu ku hayn u raaraadin inuu xumaan ku dhaco u raadin hadduu meel yaroo riiba iyo shakia ku arko wuxuu isku dayay inuu xumaan salka u saaro oo inuu xumaan ku dhacay oo waxaasuu daba soconaya kuwaasaa markaa ayaa kuwa dembiga badan leh sharaar naas baa la dhahaa kuwa dadka sharta badan kuwa sharta badan weeye mm-hmm. maaa ku xiga baabu man samica qofkii maqlaa bifaaxishatin faaxisho faafshaaha sii faafiya qof buu maqle xumaan ku dhacay oo faaxisho ku dhacay faaxishadii marka xuduudda ay laheyd ayuu kasii waasinaya kana aafaaqda iyo adduunka o dhan buu gaarhsiinayaa qofkaa dambiilo weyn wey ah, man samica bifaaxishatin faaxisho intuu maqlay iyo xumaan qof ka dhacday iyo faafshahaa sii faafiyey xadathana mxamedu qaala xadathana mxamed bn muhanى qaala xadathana wahb bnu jariir qaala xadathana abi qaala samictu yaxya bn ayubin ayuba can yaziid bn abi xabiibin can martat bn cabd illaahi can xasaan bn kuraybin can caliy bn abi aalib radi allahu canhu qaala cali wuxuu yihi alqaa'ilu qofka ku hadlaya alfaaxishata xumaanta ku hadli ee marka hore xumaantaasi ayaa kasoo fushay iyo waladii midka yushiicu bihaa faafini fil ithmi dembiga sawaan waa ku siman yihiin qofka faaxishada ku hadlay ama sameeyey iyo kasii faafin dembiga ku siman yihiin macnaha qofka hebel waa dembaabay waxaasuu sameeyey markaad leedahay ama qofka uu leeyahay asaga laftirkiisa waa dembigaba la leeyahay qof wax ka sheeg buu isleeyahay oo xumaantiisa sheeg lakin isagii baaba ku dhacayba oo ku jira xasanulisnaad way xadiidka ehm, qaarkood saxiixulkayri bay dhahaan qala xadathana muxamedu qala xadathana bishr bn muxamedi qala xadathana cabdullahi bn mubaarak qala xadathana ismaaciil bn abi khaalid can shubayl bn cawfin qaal kaana yuqaalu waxaa la dhahaa man samica bifaaxishatin qofkii faaxisho maqla fa faafiya fa huwa asagu fiihaa faaxishada iyo xumaantaasi kaladii kii buu lamid yahay abda'ahaa bilaabay kii bilaabay buu lamid yahay oo la dembi yahay maxaa yeelay in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu liladiina aamanuu waka ilahay leh kuwa muuminiinta inay xumaan ku faafaan ninka jecel cadaab aliim buu leeyahay marka kii faafinayaba ka dembigaasu ku dhacay saxiix isnaad xadiidku sanadkiisu saxiix weeyaan qaala xadathana muxamedu qaala xadathana qabisa ibnu cuqba qaala xadathana xajaaj ibnu moxamed ilacwar ilmasisi an ibni juraj cabdilmalik an ada ibn abi rabax ada bn abi rabaxin abu maxamed almaki waxaa la yihi xaja akthara min sabciina xaja toddobaatan xaj ka badan buu xajiyey nin marka wuxuu ahaa acwar ah oo madow oo haddana sankiisa sanki aada usan gaaban oo acraj oo naafo ah oo markii dambana indha beelay wixii oo dhan waxaa isku fuufuuqsaday oo kasoo qaad ba cilmigiisii iyo taqwadiisii iyo fiqigiisii iyo axkaamtiisii iyo shareecada wuxuu ilaahay subxana wa tacala ummadda ku anfacay ayaa wax walba isku anfuuqsay nimanka boqorada ee xilligaas waqtigiisa joogay qaarkood baa markay u tagaan damcaan ba waayi jireen dadkii masaf ku jira mama heli karaanba markaasa aruurt carruurtiisa waxaa ku dhihi jiray caruurtaydiio waxbarta waxbarta wallahi weligey qof hortiisa kuma duloobin wiil ninkaa madow waxaan ka ahayn yani saan agtiisa ugu duloobay oo yani de safgal oo wax weydii oo raadi ma heli kartid yani dhibaatada ninka kala kulmay yani cilmiga iyo waxbarashada uu ku gaadhay wey macnaha saas wey marka qofka haddii eh, haweeney ba waxay ku tiri dadka selifka hore ah yaa waxay ku tiri wiilay dhashay ilmahay dhashay aad u suura xumaay oo ilaahay khalqigiisa weeyaan subxaana wa tacala abuurka ilahay baa iska leh laakiin dadka suuradiisa waa kala duwan yahay marka suurad aad iyo aad u xaysato ilaahay subxaana wa tacala ayaa lagu abuuray xagga daahirka markaasay la dardaarantay waxay tiri hooyoy wiilkeediibay la hadasha wiilkeegiiow yaaba noqonin udxuka linnaas dadka ku ay ku qosqoslaan oo ay ku maadsadaan oo ay fiirsadaan oo lagu daawado oo lagu dooba oriyo yaada noqonine caleyka bilcilmi waxbaray tiri cilmi haddaad baratood caalim noqoto waxaad o dhan bu waa qarsoomi wanaagaadii iyo cilmigaadi iyo iyo khayrkaadi wanaagaadi baa muuqan wixii kale waa qarsoomaya waa qarsoomaya saas kudhahayse saas kudhahayse marka shaacirku waa kayihi ida kana alfata ida kana alfataa dakma almacaali falaysa yaduruhu jismu naxiilu qofka hadduu yahay dakm macaali macaalidii cilmigiisi iyo macrifadiisi iyo darajadiisa haduu ilaahay sarrayso kor u qaado waxaan kaloo dhan ma dhibaayo ida kaana fataa dakma macaali falaysa yadurhu jismu naxiilu naam marka eh, acada ibn abi rabax abu maxamed radia allahu canhu arda waxaa la yihahda akar aclamu nnaasi fi lmanaasik ba la yihahda aclamu nnaasi fi lmanaasik acmaasha xajka markii la dha masaajisha xajka ninka ugu cilmi badan bu ugu yaqaanu ahaa mufasir buu ahaa caalim ah annahu kaana wuxuu ahaa yaraa kii arka an nakaala ciqaab calaa man qof in la ciqaabo ashaaca zinaa zina faafiya yaquulu wuxuu dhihi jiray ashaaca alfaaxisha faaxishadii ba isagoo faafinaya yani qofkii zinada faafiya hebel wuu zinaystay hebla waa zaaniyad hebla waa zaani qofka dhaha qofkaas laftigiis in la ciqaabo maxaa yeele faaxisho iyo foolxumadii la rabay ummadda muslimiinta in laga qariyo ayuu faafinaya hal qof laba qof baa laga intuu faafiya dee magaaladii o dhan u ekeysiiyo magaalo zine iyo xumaan iyo faaxishta ku dhacday inuu ka dhigo yaa dhici karta oo miduu nabiga alayh salam ama fi saxiix muslim uu leeyahay man qaala halaka annaas fahuwa halaku ninkii dadka way halaagsameen dadka way halaagsameen asagaa halaagsamay taasuu nabi sala allah aleh wasalam marka khayr iyo shar weligii waa jiri jiray waana jiri doonaa laakiin mar walbaba khayrka intaad qariso shar inaad banaanka la soo istaagto ma fiicna ah, ood khayrkii aad qariso hadda ufiirso magaaladan alxamdulilah fadliga ilaahay salaada subax markaad tukato inta qaylo dhawaaqayso ee masjid laga akrinayo kutub ma maqasheen ya inta un kelimo iyo dacwo socoto cishaha ka cishaha laftirkiisa waa saas baadal cisha intaasoo kelimo alay meelahan aan uduganay saddex masjid oo isku dhadhow aan maqlahay oo kelimo laga jeedinayay waa khayr iyo wanaag shacaairta muuqata wanaaga muuqda masaajida aadaanka duuru qur'aanka xufaada xijaabka muuqda daahirka waxaas dhan waa fadli min allah ilahay fadligiisa iyo khayr wey in lagu farxana ay mudan tahay la sheeg sheego weliba maxaa yeele nicmada ilahi in la sheeg sheego waa shukriga kamid tahay haddana xumaan iyo faaxisho iyo macaasi iyo munkaraadna waa jiraa waa jiraa ha jirtee in marka la faafiyo oo aad maarata meeshi waa saas oho dhibaatadaas ha jirto oo meesha magaalada magaalada in la yar yidhaahdo ma fiican arrinta iyada arrinta aad ha la iskaga dhowray waliba dadka qaar baa masaalishaas marka qaar ku tawaruda oo ku xadgudba maana suuradii bubu hadlaynaya suuradii ilaahay quruxda badneed ilahay dadka siiyey ee ilaahay nagu maarata banaystay oo la xumeeyey wey man ashaaca zina yaqulu yaraa wxuu annakaal calaa man ashaaca zina qofkii faafiya yaqulu wuxuu dhihi wuxuu leeyahay ashaaca alfaaxisha faaxisho faafiye faaxisho la faafiyana ilahay waa nahiyey subxaana watacaala kuwa faaxishada iyo xumaanta faafinaya cadaab alimay leeyihiin xadiidku saxiix lisnaad weeyaan baabulcayaab qofka ceebeynta badan ee wax ceebeeya xadathana cabdullahi bnu muxamedin qaal xadathana sufyaan can cimraan bnu dabyan can abi yaxya akim xukaym bni sacdin qaala samictu caliya cali bin abi aalib radia allahu canhu aan maqlo yaquulu leh laa takunuu ha noqonina cujulan kuwa degdeg badan ta'ni iyo fiirsi baa la rabaa wax walbaba in lagu wadee ha degdegina markaad wax xukumayso wax maamulayso wax sheegayso waxaad o dhan a u fiirso fiirsi ahow mudaayiica ha noqonina kuwa wax idaaceeya mudaayiic aladiina yunshiruuna alahbaar kuwa warka maarata faafiya ayaa waxaa la dhaha madaayic la marka hore ha degdegin haddana madaayiica kuwa faafiyana ha noqonina mudanan kuwa firdhiyana ha noqonina akhbaarta firdhiya warka firdhiya agga usheeg agga utuur agga utuur ha noqonina mudar fa ina min waraa'ikum dadka inaga dambeeya waxaa imaan doona balaa-an balaaya imaan doonta balaayadaasoo mubarixan oo shadiid ah shadiid aliim oo adag adag oo aada u adag ayaa mubarax la yihahdaa taasoo mublixan dadka noojin doonta wa umuuran umuur baad arki doontaan umuurtaasoo mutamaaxilatan maarata mutadaawila yani dawiila balaayo aada u dheer oon dabadhamaad lahayn ayaa imaan doonta rudaxan oo ayaduna cadiim oo thaqiil ah thaqiil culus aada culus oo thaqiil oo culus eh, marka waa alfaad aad qariib u ah soo maartid fasaaxada waxay kamid tahay cali bin abi daalib radi allahu canhu iyo balaaqadiisii iyo sida uu qodadheeryahay marka cujalan kuwa deg dega badana noqonina waxaan fiirsa aan fiirsanin madaayiica warka faafiya mudaran iska fardhiya mubadir oo kale laga soo qaaday mubadir warka iska firdhiya fa ina min waraa'ikum waxaa inaga mid balaa-an balaa imaan doonta taasoo mubarixan shadiidan aada u daran taasoo mublixan dadka noojin muyi cayi iyo noojin ku ridaysa noojinaysa wa umuuran baa imaan doonta mutamaaxilatan ee dawiilatan dheer oo daba dhamaad taasoo rudaxan culus thaqiila aada u culus rudaxan aada u culus xadiidku saxiix wey saxiix isnaad waa mawquuf calaa cali radi allahu canhu wa ardaah laakiin hadalka waxaa weeyaan marfuuc xukman xukun ahaan marfuuc buu noqon rudax thaqiil culus culus ba rudax qala الbخاriyu raximah الlah xadaثna mحamdu qala xadaثna bshr بn mحamedi qala xadaثna cabdالlahi alfaad ariiba weyaan macaani badan alfaado kale baad arg artaan lakiin lafdiga intaasaan kasoo kasoo hay waa isku dhadhow yihin manaha qala xadadana maxamed xadadana bishr bn mxamed qal xadadana cabdullahi qala xadadana israail bn abi isxaaq <clears throat> can abi isxaaqin asabeec can abi yaxya can mujaahidin mujaahid ibni jabrin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal idaa aradta haddaad doonto yiri ibn cabaas an tadkura inaad shee sheegto cuyuuba annaas dadka ceebahooda fadkur waxaad xasuusataa ood sheegtaa cuyuuba nafsika naftaada ceebteeda qof aan ceeb lahayn ma jirto marka taada horta fiiri markaa taada fiiriso ayaad midda dadka ka istaagi ka istaagi lakin haddaad isla qumanaata ka hor alimaamu malik waxaa laga soo arooriyey raximahullah inu dhihi jiray acrifu unaasan lahum cuyuubun sakatuu can cuyuubi اnnaasi fasakata annaasu cuyuubahum wa acrifu unaasan laa cuyuuba lahum takalamuu can cuyuubi naasi fawajada naas o takalama naas lahum cuyuuban hada noocaas oo kale ah dad ceeb laheenoo marka dadka wax ka sheegan ceeb loo helay kuwa ceeb iyo dembiba le lakin afkooda iska aamuseen dadka ka aamuseen ayagana ilahay baa dadka ka aamusiiyo ka reebay dad ka reebay qaala xadathana muxamedun a waa sheegnay daciif isnaad wey xadid kano abu yaxya ninkeeda layin xadii weye layin xadii lakin in abidunya iyo axmed fi zuhdi iyo meelahaas u sheegay kuso duruq kalu leeyahy qala xadaثna mحamedu xadaثna bsh bn mحamedi qala abarana cabdالlahi abarana xadaثna abu mawdudin abu mawdud an zaydin abu mawdudka waa majhuul zaydka o sheekiisana majhuul lidalika xadis ضaciif wey ضaif isnaad abu mawdud can zayd mawla qays alxadaa can cikrima can ibni cabaasi radi allahu canhuma fi qowlihi tacaala walaa talmizuu anfusakum naftiina ha ceebeenina oo ha dacnina wax ka sheegina qaala wuxuu yihi laa yadcanu bacdukum bakin yuuna durin calaa bacd marka kale ha isdurina wax iska sheegin o hasdhaliilina daciif daciifulisnaad sanad ahaan waa daciif lakin aayadda de waxaa weeyaan waa waadix macnaheeda iyo waxa xumaarsan tahay in ilaahay uu lamziga iyo ceebta iyo dacniga iyo wax ka sheega iyo waxaaso dhan uu naga reebay qaala alimaamu albukhaariyu raximah llah xadathana muxamedu qaala xadathana muusa qaala xadathana wuhayb bnu khalidin qaala akhbarana daawuud can caamir qaala xadathanii abu jabirata bnu daxaak qaala wuxuu yihi fiinaa anaga ayay nazalad nagu soo degtay fi bani salima annaga reer banu salima ah waa qows reer ansaareed ansaareede eh, ansaaru rasuulillahi eh annaga reer ansaareed ansaareede nagu soo degtay qowluhu tacaala walaa tanaabazuu bilalqaab naanays xun ha isku naanaysina laa tanaabazuu ha isku ceebeeninoo ha isku sheegina bilalqaabi naanays xun qaala marka annaga nagu soo degtay ayadan uu kasii hadlo wuxuu yihi qadima calaynaa waxaa noo soo galay rasuulullah nabiga calayh salaam baa hijradii maka maka ka yimid oo madiina noogu yimid oo soo hijrooday walaysa walxaal laysa mina uuna naga mid ahayn rajulu nin ilaa lahu ismaani laba magac buu lahaa nin kastoo anaga naga mid ah laba magac iyo ka badan o thalaatha riwaaya kale soo aroortay saddex marka mid waa maga mid waa magac lagu kolkooliya mid waa maanays aman la maqashiin karin asaga fajacala anabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu guda galay yaquulu inuu leeyahay yaa fulan war hebelow buu dhihi fayaquuluuna saxaabadii la fadhida waxay dhahan ya rasuul allah inahu yaqdabu minhu waa ka cadhoodaa kadah hadhihin uu ka cadhoodaa lama maqashiiye marka dadkii dadkiibuu ka maqli oo magac sheegay magacii buu dee nabiga ku dhawaaqi dee marka magaca maaha kii lala jahri jire waa lagu xantaayo oo uu ka caroodaaye ka dhaaf magacaasu ogol yahay yaa la dhihi nabiga len ma ogeen waxaan isaga u diidi iyo wuxuun ogoleen iyo wuxuu ogol yahay midna ma kala yaqaana rasuulka sala allah alay wasalam markaas ayadda soo degtay walaa tanaabazuu bilalqaab laqabkaa xun iyo naanaystaa xun faasiqnimo weeyaan oo wax xaaraan oo banaaneen weeye iska ilaaliya saxiix weeye xadiidku qala xadathana muxamedu qala akhbarana fadl bnu muqatili qala xadathana yaziid bn abi xakiim can alxakmi qaala samictu cikramata yaquul laa adri ma ogi ayuhumaa labadan saxaabi ee soo socota midkoodii jacala lisaaxibihi saaxiibkii u diyaariyey dacama raashin labada mid kamida raashin sameeyey waa ibn cabaas ibn cabaasu cabaasin o ibnu camihi yuu leh ibn cabaas iyo in adeerkii bu ku yiri labadaa midka midka kale raashin u diyaariyey ma naqaanee fa baynama aljaariyatu wixii oo jaariyadii iyo addoontii shaqaalaha u aabo shaqaynaysay u shaqaynaysay ayadoo tacmalu shaqaynaysa bayna aydiihim hortooda oo labadooda cuntadii ay u diyaarinayso o hagaajinayso oy shaqada ku jirto id qaala axaduhu midkood baa wuxuu yihi ibnu camkay u dhowdahay hadalka soo socda ibnu cabaas saad ka fahmayso kii kalaa wuxuu yidhi lahaa gabadhi jaariyadeed yaa zania ayuu ku yihi dhin la yahay ayuu ku yihi gabadhii buu caayay zina ku caayay fa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi mah war ka daah ha dhihin in lam taxudaka hadda waad qadaftay haddii sayid baa tahay oo sayidna addoontiisa looma looma xado adduunka in lam taxudaka haddayna ku xadin fi dunya adduunyada xad iyo xadulqadaf ayna kaa gooynin taxuduka waxay ku xadi doontaa fi laakhirati aakhiro aakhira dee la siman yahayo qof walbaba qofka kale abaalkiisa la marin doonaayo oo xaddiisa looga gooyin doonaayo oo dunuubta iyo muxuu dulmiga madaalimta la kala qaadan doonaa marka hadda ha dhihin ima xadayso waxba qofna maxkamad ima geen kara dhihin aakhara jirte qaala wuxuu yihi afara'ayta in kaana kadak hadday sidaa uu yahay xaalku ka waran oo waxaan ku sheegay qofka uu yahay qaala wuxuu yihi in allaha laa yuxibu kalaba ilahay ma jeclo alfaxish almutafaxish qofka xumaanta sameeya iyo mutafaxishka iska keenkeena ee hadal xun ku hadla ilahay ma jecla ibnu cabaas aladii qaala ibnu cabaas way mid kale in allaha laa yuxibu alfaaxisha almutafaxisha marka hadduu asaga yahay qofka kale wey qofka u reebaye wax ka sheegaye wax ka sheegay gabadhe kaa weeyaan xasanlisnaad wey xadiiskuna idinka owraas ibn cumar maygan qoran oo ibn cami meesheeda miya warka waa cadyahay markaas an o ibn camihi baa i qoran tiina kasii fiican o ibn cumar midkood baa midka kale cunto udiyaariya marka hadalkaasa ka dhacay naam qala xadathana muxamedu qala xadathana cabdullahi bnu muxamedin maanta muxamed oo muhmala ayuu bukhaari nagu sii daayey ya idinkii nima qoraya maxameda gebigiisaba hadda maxamed bukhaariga buu yahay musanifka mu yahay haduu ka booday leanna waxaan soo marray maxamed oo ka warinaya maxamed ibn muthana maxamed ibn muthanana waa sheikhu lbukhaari marka mararka qaarka way dhacaan oo ruwaadda xadiid kitaabka wariya yaa waxay sheegayaan saaxib alkitaab way dhacdaa marka qaaladaas marka waa raawiga kitaabka wariyey qaala maxamedun bn bukhaari maxamed bn ismaaciil qala xadana cbdullahi bn maxamed saasay noqon markaas waaya way dhacdaa akadaai waxay tiraahdeen ibn abi shayba soo ma ya ibn abi shayba sooday ma dhihin a maxamedkii hore oka kaas laka sheekh lbukhaari buu ahaa sheekh lbukhaari buu ahaa kaas waayahay qaala xadathana mxamed bnu saabiqin qala xadathana israaiilu israiil ibnu yunis bin abi isxaaq asabeci an acmad sulayman bin mihran an ibrahim anaqaci an alqama بn qays an cabdillahi بn mascuud alhudali an nabi sal slm qaal laysa almu'minu biطacaam muminka dhaqankiisa lagu fiican laga rabo ma aha biطacaani mid dacni badan wax dura wax sheeg badan oo wax sheega wala lacaani mid lacanad badan oo cay badan wala lfaaxisha mid hadal xun ku hadla wala lbadi badiguna waa carabka dheer ee aan waxba ka xishoonaynin ayaa badi la dhahaa saxiix wey xadiidku wallah alam bilahi towfiq sala allah ala slam ala